رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب في التقوى alla ka cabsigii ayuu u baab yahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kubii aamanuu ilaah rumeeyayow ittaqu allaha ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatihi cabsitan u xaqnimo badan cabsimidda u xaqnimo badan ilaahay ka cabsada subxaanahu aamanu ilaah rumeeyayow ittaqu allaha ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatihi cabsitan u xaqnimo badan xaqa tuqaatihi waxaa loola jeedaa inaad ilaahay ateecdo oo aadan weligaa caasinin inaad ilaahay xusuusnaato aadan weligaa hilmaamin inaad ilaahay ku shukriso weligaana aadan ku kufrinin aayaddu markaysaa u soo degtay xaqa tuqaatihi muraadka iyo macnaha loola jeeda waxaa caddaynaysa aayadda ku xigta wa qaala tacaala allaha sarreeya wuxuu yidhi faataquu allaaha war ilaahay ka cabsada ma istatactum intaad kari kartaan allaala intaad awood u leedihiin wa wahaadihi alaaya aayaddan ee tan ah mubayina waxay mubayin ka noqotay oo ay caddaysay lilmuraadi muraadka iyo danta loola jeedee laga leeyahay min aluulaa midda hore midda hore ujeeddada iyo muraadka laga lahaa xaqa tuqaatihi macnaheedu inay tahay oo loola jeedo ee ilaahay ka cabsada intaad awoodi kartaan in allaala intaad kari kartaanee awooddiinnu ay tahay ilaahay markaa ka cabsada wa qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyeyow ittaqu allaaha ilaahay ka cabsada oo waquuluu dhaha qowlan sadiidan qowl sadiid ah qowl sadiid ah oo toosan oo sabaab ah dhaha ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka iimaanka leh oo rabbi rumeeyeyow ittaqu allaaha ilaahay ka cabsada oo waquuluu idhaahda waxaad dhahdaan oo aad ku hadashaan qowlan qowl iyo oraah sadiidan sadiid ahoo sawaab ah qowl sadiid ahoo toosan oo sawaab ah oo fiican ku hadla ayuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala qowlka sadiidka waa midka khayrka lagu gaaro waa midka sawaabta u dhow waa midka ilaahay subxaana wa tacaala ajirka iyo khayrka iyo tawaabta idinka siiyo kaa ku dhaha buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala waalaayaatu aayaadka oo filamri amrahaya bittaqwaa alla ka cabsiga kahiiratun aad bay u fara badan yihiin macluumatun waa kuwo macluumo ah oo la yaqaana waxaa ka mid ah wa qaala tacaala rabbi inuu yidhi waman yattaqi allaaha qofkii ilaahay ka cabsadaa yajcal lahu makhrajan makhraj buu ilaahay u sameeyaa xiriiri kasta oo u yimaada meel uu uga fakaduu uga baxsado yuu ilaahay u yeelaa wayarsuqhu wuxuuna ka arsuqayaa min xaysu meel laa yaxtasibu uusan markaa malaynaynin meel uusan isdhahayn waxbaad ka helaysaa kaasuu ilaahay wax ka siiyaa subxaana wa tacaala wayarsuquhu wuxuu ka arsuqayaa min xaysu meel laa yaxtasibu uusan markaa malaynaynin wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyayow in tattaquu allaha haddaad ilaahay ka cabsataan yajcal lakum wuxuu idin yeelayaa furqaanan kala bax furqaan ayuu ilaah idiin samaynayaa cilmi ayuu idin barayaa xaqa iyo baadilka idiin kala cadheeyaa aad ku kala baxdaan furqaan buu idiin samaynayaa aad cadowgiinna uga guulaysataan wayukafir wuxuu dhaafayaa cankum xaggiinna sayi'aatikum qaladaadkiina wayukafir wuxuu daboolahayaa ama asturahayaa cankum xaggiinna sayi'aatikum gafafkiina wayakfir lakum waana idiin dhaafayaa dembiyaalkiina wallaahu ilaahayna dulfadl alla fadli u saaxiib ah waaye alcadiimi ee markaa weyn wa ama alaxaadiidu axaadiidtana waxaa ka mid ah faalwalu xadiidkan koowaad can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qiila waxaa loo yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow nebigaa waxaa loo yidhi rasuulkii ilaahayow man akramu nnaas dadka yaa u fiican man akramu nnaas dadkayaa u karaamo badan dadka yaa u sharaf badan qaala atqaahum kan u cabsi badan buu dhahay nebiga sala allah calayh wasalam qaala rasuulku wuxuu ku jawaabay atqaahum kan u dhowrsashada iyo cabsida badan faqaaluu waxay dhaheen waa naqaanaa kaa laysa ma aha can haadaa kaa xaggiisa nas'aluka waxaan ku su'aalnay annagu kuma aan weyddiinin rasuulkii ilaahayow kan u taqwo badan inuu dadka u karaamo badan yahay waa ognahay waayo rabbi baa yidhi inna akramakum cinda allaahi atqaakum kan idinkugu karaamo badan alla agtiisa waa kan idinku cabsi badan fa qaaluu waxay yidhaahdeen laysa ma aha can haadaa kaa xaggiisa nas'aluka waxaan annagu ku su'aalayna qaala wuxuu yidhi waayahee fa yuusufu yuusuf ayaa dadka u karaamo badan waa nebi yuusuf nebiyullah nebi ilaahay ah ibnu nebiyullah nebi ilaahay wiilkiisii ah ibnu nebiyullah nebi ilaahay wiilkiisii ah ibnu khaliilullah ilaahay saaxiibkii haddana canugiisii ah yuusufaa dadka u fiican waa nebi aabbihii yacquub waa nebi awowgii isxaaq waa nebi awowgii kale waa ibraahiim oo saaxiibkii ilaahay ah subxaana wa tacaala haddana kaasaa u fiican qaaluu waxay dhaheen laysa ma ahaanin can haada kaa xaggiisa nas'aluka waxaan ku su'aalanayno su'aasheennu taa ma ahan qaala rasuulku wuxuu yidhi waayahe fa can macaadini alcarabi carabku suusheeda miya tas'aluunii i weyddiinaysaan waayahe haddaad adqaahum iga diideen haddaad yuusuf oo nebi ilaahay oo nebi ilaahay wiilkii oo nebi ilaahay wiilkii oo nebi ilaahay wiilkiisii ah haddana khaliilkii ilaahay wiilkiisii sii ah haddaad iga diideen waayahe carab usuusheeda miyaad i weyddiinaysaan haa waaye macnaha khiyaaruhum khiyaarkan ugu akhiyaarsan khiyaaruhum khiyaarkooda filjaahiliya xilliga jaahiliga midka ugu akhyaarsan baa khiyaaruhum ugu akhyaarsanoo khiyaarkoodaa filislaami islaamka gudihiisa idaa faqahuu hadday fahmaan idaa faqhuu hadday fahmaan oy diinka kasaan ninka xilliga jaahiliga marka lagu jira akhyaar ah ayaa markuu soo islaamana akhayaar ah kaasaa u fiican dad waxaad arkaysaa qur'aan badan iyo diin badan aan aqoonin haddana akhayaara ah aad io aad u fiicfiican aan laga dhargaynin ku ahludiin ahoo diinkiisu badan yahay oo haddana dadku ay necab yihiin haddana aan la rabin waad arkaysaa sidaa darteed qof waxaad arkaysaa asagoo jaahil ah diin aan ku tacalluqin aadaab badan dadka aan dhibin sigaar aan cabin khamro aan cabin haddana waa jaahil ninka noocaasa markuu soo islaamo kaasaa akhyaar noqonaya islaamka gudihiisa sidaa darteed buu rasuulku yidhi khiyaaruhum fi ljaahiliy khiyaaruhum fi lislaam idaa faqihuu hadday fahmaan hadday faqi noqdaanay diinka fahmaan kuwaasaa ugu fiican nin deeqsi ahaad arkaysaa gacan furan asagoo jaahil ah markuu soo islaamo ninka noocaas ah aad iyo aad ayuu u noqonayaa nin ilaah subxaana wa tacaala diinkiisii ku xoogan bacdamay xaaladdu sidaa tahay buu rasuul ku tilmaamay in qofku intuu jaahil yahay akhayaar ah markuu diin ku fahmana inuu haddana akhyaaroobaayo khayr iyo wanaagna uu markaa leeyahay muttafaqun calayhi wa faqhu bidammi alqaafi qoftoo la godaa la akhriyaa cala almashhuur waa sida caanka iyo mashhuurka wa xukya waxaa kaloo la sheegaa kasruha in la kasrin karo qoofta in la damiyoo la godo iyo in la kasriyo la hoos dhigo labadaba waa la samayn karaa ay calimuu waa markay ogaadaan baa laga wadaa axkaama shar sharciga axkaamtiisa sharciga iyo diinka axkaamtiisa markay fahmeen kuwaasoo ugu akhyaarsan can abi saciidin alqudriy radia allaahu canhu can ilnabiy nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi nebiga ina addunyaa adduunku xulwatun waa mid macaan macaanka carabkaa jecel khabiratun waa mid doog ahoo cagaaran cagaarkana indhaha jecel labadii waxyaaboodba waa adduunka ina addunyaa xulwa adduunku waa macaan waa xalwad khadiratun doog ahoo cagaaran wa ina allaha ilaahayna mustakhlifukum khaliif ayuu idinkaga dhigay fiihaa ee arladii gudaheeda adduunkii macaanaa ee cagaarnaa buu idin dejiyo khaliif idinkaga dhigay fiihaa gudahiisa fayandura asagoo eegahaya oo raba inuu fiiriyo kayfa tacmaluuna saad u camal qabanaysaan sida aad u camal qabanaysaan ayuu rabaa inuu fiiriye fattaqu dunya adduunka ka cabsada wattaqu nisaa dumarkana ka baqa buu yidhi waayo fa inna awala fitnatin fitnatii u horaysay oo bani israa'iila reer bani israa'iil ku dhacday kaanad fi nisaa'i dumarkay uga timide rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey xadiidku wuxuu noo tilmaamayaa adduunku waa mid macaano macaankiisa inaan lagu kadsoomin oo wixii xalaala aad ka cuntaa la rabaa waa mid doog ahoo cagaaranoo cagaarkiisa inuusan diinta kaa mashquulinin wa ina allaha ilaahay mustakhlifukum wuxuu idin dejiyey khaliif idinkaga dhigay fiihaa gudaheeda adduunkiisaa ahaa buu idin dhex keenay fayandura wuxuu fiirinayaa ilaahay oo wuxuu rabaa inuu eego kayfa tacmaluuna saaad u camal qabanaysaan faattaquu dunyaa adduunka ka cabsadayuusan idin sirin diinka yuusan idinka mashquulinin waattaquu nisaa dumarkana ka baqa buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam waayo fa inna awala fitnatin fitnatii u horaysoo bani israa'iila reer bani israa'iil ku dhacday kaanat fi nisaa dumarkay uga timide dumarkoodii baa isqaawiyey suuqay ku socdeen midhyaaj bay marsadeen catar bay marsadeen waxyaabo badan bay sameeyeen calamay samaysteenoo guryo intay samaysteen sunnaad ayagoo ah yaa loogu tegi jiray sidaa darteed baad arkaysaa beryahan dambana shatiyaala u go'an dumarka gobol ka mid ah guryaha ay waxyaabaha xumaanta ku samaynayaan shati bay u leeyihiin iyo ruqsad waxaa kaloo jirta kaaga sii daran culimo u tagtoo u raatibisa raatib baa loo akhriyaa mararka gobolka mid ahaa intay yimaadaan waxay ku leeyihiin suuqaa naga fadhiya subxaana allah suuqiyaa ka fadhiya waxay rabaan in qur'aan loo aqriyo culimaa naqaana u tagtoo u raatibisaa bishii waxbay siiyaan sanadkiina waa loo waxeeyaa oo waxaa loo sameeyaa khatimitaan waa loo khatimaa marka dumarka reer bani israa'iil saasay ahaayeen xaaladooda fa ina awala fitnati bani israa'iil kaanat fi nisaa rawaahu muslim عن ابن mascuudin أن النبي صلى الله عليه وسلم kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa alhudaa hanuun waatuqaa cabsi waalcafaafa dhowrsanaan iyo waalghinaa taajirnimo ilaahayow waxaan ku su'aalanayaa hanuun alla ka cabsi cafaaf iyo dhowrsanaan iyo hina taajirnimo allaahuma ilaahayow innii anigu as'aluka alhudaa hanuun baan ku su'aashay rabbow i hanuuni xaqa igu dug baatilka iga ilaali wixii shaydaana iga ilaali alhudaa waatuqaa waa xadiidka sabuu mushaahidkiisa alla ka cabsi baan ku weyddiistay ilaahayow taqwo igu arsuqoo mid cabsada iga dhig waalcafaafa dhowrsanaan xaraan laga dhowrsadaado xaraan layska ilaaliyo waalghinaa hodannimo taajirnimada sideeda haddaan u dayno waan u dhaafi karnaa in ilaahay hanti ku siiyo oodan ku qooqin in ilaahay ku siiyo xoolo aadan ku kibrin masaakiintaad ku taakulayso diinka aad wax kugu qabato adiga aad ku cafaafsanaatood ku dhowrsanaato waa qin walam yajidka yatiiman faaawaa wawajadaka daalan fahadaa wawajadaka caa'ilan faaqhnaa buu yidhi ilaahay khinada waxaa kaloo dhici karta in xoola badnaan aan loola jeedin laakiin laga wada khina nafs naftu inay hodan noqoto neeqa lacag badan badan haystaa haddana nafta ku qanacsanayn haddana aan deganayn haddana say wax u xisaabayaan mararka qaar kamida laga yaabo inay isla hadlaan xoolaha faraha badan inta badan ma aha khinannimo laakiin rasuulku wuxuu dhahay khinada dhabta ah waa nafsaddu inay qanacsan tahay markaad shirin hesho iyo markaad kun hesho inay isku mid kugu noqdaan mar allaale markaad malaayiin haysato caaba haddaadan waxba haysan inay isku mid kuu noqdaan laakiin haddii kala farqi la noqdo oo markaad waxxeshana aad qooqdo markaad waxaysana aad quusato ood ilaahay ka aad sheegato dhibkeeday leedahay rawaahu muslim can abi ariib cadi bni xaatim alطaa'iyi qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allah rasuulkii ilaahay ayaan maqlay yaquul asagoo dhahaya man xalafa qofkii dhaarta calaa yamiinin dhaar dusheed uma kabacdi ra'aa arka atqaa lilaahi mid uga taqwo badan minhaa wixii uu ka dhaartay xaggeeda falya'ti taqwa cabsida ha la yimaado waxa taqwadaa la imow oo hadhiin anigu waan dhaartay rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey waxaad ka dhaaratay hebel inaadan la hadlin oo aadan u tegin oo derisarada soo salaamin inaad soo salaamtaa khayr badan soo maaha jebi dhaarta kafaara bay leedahay saaxiibtaa heblaayaad ka dhaaratay inaadan dib dambe ula hadlin jalbaabkii kaa soo doonatayna aadan siinin inaad siisaa fiican soo maaha jebi kafaara bay leedahay dhaarta taqwadana la imow rasuulku wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin dhaar dusheed qofkii ku dhaartaa dumma kadib ra'aa arka adqaa wax uga cabsi badan lilaahi alla xaggiisa minhaa xaggeeda falya'ti taqwa waxa taqwada ha la yimaado saddex maalmood baad soomi ama toban masaakiinad cunto iyo raashin ama dhar siinaysaa intaasaa kaa kaafinaysa ani waa dhaartaynoo ani ma la hadlaaye ani saan ma yeelaaye ani qof dhaartaan ahay jebi dhaarta dhakafaare gud bay leedahay la imoo waxa khayrka badan walaa tajcalu allaha curdatan liaymaanikum dhaaryaalkiina wax magaca ilaahay khayrka idinka reeba ha ka dhigina rawahu muslim can abi umaamata suday bni cajlaan albaahiliy radia الله canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam yakhtubu asagoo khudbo akhrinaya fii xajati alwadaac xajka lagu magacaabo xajkii wadaaciisa gootinta faqaala wuxuu yidhi ittaqu allaha ilaahay ka cabsada wasalluu tukada khamsakum shantiina salaadood wasuumuu sooma shahrakum bishiina ramadaan waadduu guta oo ka bixiya sakaata amwaalikum maalkiinna sakada ka bixiya wa atiicuu maqla oo ateeca umaraa'akum madaxdiina intaa haddaad samaysaan tadkhulu ljannata rabbikum rabbigan jannadiisaad gelaysaan rawaahu tirmidiyin baa fii aakhiri kitaabi salaad ku wariyey wa qaala xadiiun xasanu saxiix ayuu yidhi waa xadiid hagaagsan oo markaa saxiix ah nebigaa xaajatulwadaac khudbeeyey khudbadiisa waxaa ugu horaysay ittaqu allah ilaahay ka cabsada waxaa ku xigtay wasalluu khamsakum shantiina salaadoo tukada waxaa saddexeeyey wasuumuu shahrakum bishiina ramadaankaas sooma waxaa afareeyey waadduu guta zakaata amwaalikum maalalkiinna sakooyinka ka guta oo ka bixiya waxa shan ahaa wa atiicuu maqla oo ateeca u mara'akum madaxdiina kala dambayntu waa lagama maarmaan haddaan laisixtiraamin la kala dambaynin amar la kala qaadanin fawdii burbur baa imaanaya kala dambayntu waa shayga keliyuu adduunku ku dhisnaan karo waa waxa amniga ku imaan karo waa waxa khayrkii wanaagga lagu gaaro wa atiicuu umara'akum baab dhan bay noogu imaan doontaa baan ugu tegi doonnaa in madaxda la adeeco hadday dadka macaasi amraynin tadkhulu ljannata rabbikum rabbigiin jannadiisa aad gashaane maxaa janno lagu galaa cabsi ilaahay koow shan salaad oo la tukado bisha ramadaankoo la soomo sakadoo la bixiyo iyo madaxda oo la ateeco amarkoodana la qaata xataa waxna dhibaya nafteenna haddii ayna amraan inaan xataa iska ateecno xaqeena hadday noo diidaan koodan ayna weydiistaan inaan iska ateecno intaasoo dhan khayr iyo wanaag baa lagu gaarayaa wa qaala xadiidun xasanu saxiix baabu fi lyaqiini waaltawakul baanu geli doonaa casharada nagu soo socdaa laakiin meesha ha inoo joogto wabillaahi towfiiq allahu subxaanah wa tacaala aclam